qaadanaya laakiin waxaa lagu sugayaa maalintaada in allaha idaa akada الظaalima lam yuflithu yuu nabiga alayه الsalatu slam yihi o kamaa qaal اqrأuu in shiئtum qwlahu tacaalى wakadalika أkhdu rabika ida أkhada اlqurى wahiya ظaalimaة ina أkhdahu aliim shadيid waqaala tacaalى wuxuu yihi infiruu khifaafan bax dagaalkaa la yihi infiruu baxa khifaafan xaal aatiin kuwa fudfudud iyo wahiqaalan adinkoo cus culcus wahiqaalan adinkoo culus marka khifaafan wahiqaalan waxaa lidhi shubaanan wa shuyuukan adinkoo macnaha labaatan jir iyo duqyoon leh ama waxaa layidhi akhniyaa wa fuqaraa ninka faqiirka waa daciif macnaha wax ma heli karayo haqiil weeyaan waxuu ku baxa ama u macnaha daabad iyo wax ma haysta raashin uu ku baxa ma haysto marka aqniyaa wa fuqaraa baa layidhi mardaa wa asixaa ama adinkoo jiran kulliba wada baxalin infuruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum xataa qolabaa waxaa laga sheegay nin saxaabi ah oo xadiidkii macruufka ah isoo waayeel oo siijiisa ah, yaa waxay yidhaahdeen wiilashiisa annagaa aabbow jihaadayne adiga iska joog markaasu wuxuu ihi ilaahay cudur iima samaynin buuri waxaan u arkaa ilaahay wax cudur inuu usameeye uusan jirno infiruu khifaafan wa hiqaalan marka wax cudur oon isu arka mala buu yihi sidaa daraaddeed buu ku baxay ummadda markay saas dagaalka u jeceshahay nolol fiican iyo sharaf iyo cizi bay adduunyada ku noolaanaysa hadday nafti intay la bakiisha aan lagaaga darnay usii dulqaadatane meel waxay gaaraysaa almowtu khayru min alxayaa waa sidaas oo kale ayib wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili اllahi dalikum khayru lakum sidaasaa idin khayr badan in kuntum taclamuuna haddaad wax og tihiin in aad arrintaas ilaahay qaadataana idin khayr badan fi dunya waalaakhira hadda intaasoo dhan ma aha aayaadkii jihaadka iyo faa'iidada uu leeyahay iyo kaama aan hadlin laakiin musanifka aayaadkaas maxalushaadka uu kaleeya fiiri qaala musanifku wuxuu yihi faxtamalat ilaayaatu aayaaddaas aan soo sheegnay waxay ixtimaashaa an yakuuna aljihaadu jihaadki inuu yahay kullu dhammaantiis iyo wاnafiru khaasatan iyo jihaadka oo loo baxo minhu min ajlihi inuu yahay aad dhici karto calaa kulli mutiiqin lahu nin kastoo awoodo inuu jihaadkii u baxa iyo inuu ou jihaada inay waajib ku tahay laa yasacu ousan waasac u ahayn axada minhum axad ayay ka mid eh atakhalufu canhu in iska dib marana aynu u banaaneen yaa dhici karto sida kamaa kaanat salawaatu say u tahay iyo walxaju iyo wazakaatu say salaadaba in loo wada gudta ay waajib ka taho qofka hara aynagu jirin xajkana nin kastoo awoodi kara uu ka soo baxa waajib ku tahay zakana nin xoolala dhan xoolo nin lahoo dhan inuu kasoo baxa ay waajib ku tahay sidaasoo kalena jihaadka nin kastoo karaba ha u baxa inay tahay waa suuragal buuri falam yakhruj axadun axadka ma baxayo axadkoo wajaba calayhi oo ku waajibay fardun minhaa fard ayada ka mid eh min an yu-addiya gayruhu gayrkiisa inuu u guto uma bannaano alfarda can nafsihi naftiisa inuu kaga guto sayna u bannaaneyn salaadaankaa dukanaa saynu u banaanin yaa dhici karta in la yidhaahdo jihaadaan kaa galaana ma jira nif kastoo adiga naftaada jihaad inay in loola jeedaa dhici karto falam yakruj axadun uusan ka baxaynin wajaba calayhi fardu minhaa fard ayada kamid uu ku waajibay min an yu'addiya gayruhu qof kale inuu ka guto can nafsihi lianna camala axadin camal qofkiisa fii haadaa midkan laa yugtabu ligayrihi qof aan ahayn looma qoray haddaad jihaad gesha adagay kuu qoran tahay haddaad salaad dukatid adagay kuu qoran tahay haddaad zako laga baxday aday dembiga kaaga dhacday wahaakada inay saas dhahay oo jihaadkii ha lala yimaado ay waajib tahay waa dhici kartaa waxtamalad waxaa kaloo suuragal eh an yakuuna inuu yahay macnaa fardihaa jihaadkaas ama aayaadkaas oo nafiirka lagu soo sheegay faradyeelitaankeeda gayra macnaa fardi salawaati salawaadka faradkeedii macnihiisa macno ka duwan intayna waa dhici kartaa wadalika an yakuuna inuu ahaado weeyaan qusida bilfardi fiiha fiihida in la yidhaahdo ku fiicneedo jihaadka loo celiyo laakiin fiiha fi lfariidati ljihaad saas in la yidhahdo bay noqonaysaa واxtamalad waxaa suuragale an yakuuna macnaa fariidahaa fardihaa fardi fariidaة الجihaad jihaadka fariidadeeda oo la fardiya macnaheedu inuu yahay غayra macnaa fardi الsalawaat salawaadka faradyelmeeda nagula fardiya macnaheeda macno aan ahayn oo say macnaheeda macno ahayn ku noqon kartaa wadalika an yakuuna inuu ahaado way qusida biاlfardi fiiha jihaadka faradkiisa in loola qasday qasd اlkifaaya in layska kaafin karo qasd alkifaaya qaar in qaarka kale ka kaafi kara oo fayakuuna ou ahaado man qaama bilkifaayati waxa la doonaaya man qaama ninkii uu istaagoo la yimaado bilkifaayati waxa loo baahan yahay oo fii jihaadi man juuhida min almushrikiina oo fii jihaadi man shaksi loola jihaada ah juuhida lala jihaado min almushrikiina ah mudrikan haddana haleelay ta'diyata alfardi faradkaas inuu guto iyo wa naafilata alfadli fadliga dheeraadkana uu helay iyo wa mukhrijan midka bixinaya inuu yahay can man takhallafa wa mukhrijan inuu bixinaya man takhallafa ninkii dib maray min alismi dembiga ka bixinay hadal dheer isku xiran waayo ulajeedadii waxa weeyaan tii hore waa laguu sheegay in loola jihaado jihaadka faradkiisa cid kastaba oo awoodi karta inay jihaada sidii salawaadka la ysagada raboo dhan ina loola jeedo iyo in loo jeedo jihaadka inay u baxaan in dad ahoo ku filan oo cadowgii la jihaaday naga kaafiyo oo dhulkii ka qabsado oo cadowgii jibiyo in laga helo haddii la helo intaas oo dagaalkaas gashay jihaadkii faradkiisuna way guteen sunno dheeraad ahoo fadli ahoo dadkii haray ayna helina waa heleen dadkii ayaga aan raacinna dembiga way ka rideen fardu kifaayadii aada aqooni jirteen waay taasaa loola jeedaa ayib oo fa yakuuna ou ahaado man qaama bilkifaayati inta loo baahan yahay ninkii la yimaado oo fii jihaadi man shaksi lala jihaada juuhida lala jihaadayo mala mushrikiina ah mudrikan inuu yahay mid haleelay ta'diyata alfardi faradkii oo waajibka ah, jihaadki oo nagula waajibi oo la guto iyo wa naafilata alfadli iyo fadliga dheeraadkiisa iyo wa mukhrijan oo u ahaaday shaksigaas midkii ka bixiyo man takhallafa ninkii jihaadka kadib maray min alma'hami dembiga uu ka bixinay walam yusawi illaahu ilaahay ma ekaynin baynahumaa labadaas qolana ma ekaynin qoladii jihaadka gashay ee cadowga naga kaafisa iyo kuwii haray oo muslimiinta ahay isku isku ajir ma ah faqaala allahu ilaahay wuxuu idhi laa yastawi alqaaciduuna kuwa fadhiyo ma eko oo min almu'miniina ka mid eh qaacidiintoo gayru uli darari dhib aan u saaxib ahayn iyo waalmujaahiduuna fii sabiili اllahi kuwa ilaah jidkiisa ku jihaada eh, ma eko dadka qaacidiinta oo jihaadkii aan aadin oo aan kuwaasoo aan ahayn cudur in waxaa jiro jihaadkii aadi lahay laakiin jiran indhihii buu la-yahay ama waa xanuunsan yahay ama wuxuu jihaadku geli lahaay oo baba haysaninba marka laysa cala alacmaa xaraju walaa cala alacraji xaraju walaa cala almariidi dadkii la yidhi ahlulacdaar baa lagu magacaaba ninkii fadhiistay oon ahlulacdaarka aanan ahayn iyo ninkii jihaadka aaday ilaahay wuxuu yidhi ma eko laakiin ninka jihaadka aaday iyo ninka jihaadka ka dib maray oo cudur ugu dib maray isku ajiro waa labadaas liannahu ninkaan ilaahay wuxuu ogyahay haddii maanta cudurkaan haysta ou ahaan lahayn jihaad buu geli lahay marka laa yastawii ma eka alqaaciduuna kuwa fadhiyo min almu'miniina oo jihaadka ka fadhiyo oo kayru uli darari kuwa aan cudurka u saaxiibka aanan ahayn oo dhib aan haynin iyo walmujaahiduuna fii sabiili اllaahi kuwa ilaahay jidkiisa ku jihaado biamwaalihim maalyaalkooda la jihaado iyo wa anfusihim ma eko oo markaa fadala allaahu ilaahay wuxuu fadilay ou dheeraad siiyey almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim kuwa naftooda iyo la jihaado cala alqaacidiina buu ka fadilay kuwa fadhiyo darajatan buu ka fadilay daraja dheeraad bay ka leeyihiin darajadaas waxa weeyaan waa daraja oo nakiro ah laakin laysa macnaaha daraja waaxida ma ah waa kuu imaan doontaa wa kullan mid kasta aa la yidhi markaan wa kullan mid kasta oo min almu'miniina alqaacidiina wاlmujaahidiina fi sabiili اllahi wacada allahu اlxusna ilaahay wuxuu u yaboohay alxusnaa janno ninkii mu'min ahaay ee jihaadkii looga baahnay ka soo baxay ee cadowgii jibiyey iyo ninkii mu'minkaa iska fadhiyey oo jihaadkii dadka ka filan markuu arkay iska fadhiistay labadaba ilaahay janno u yaboohay laakiin kanna iimaankiisa uu janno ku leeyahay kanna iimaan buu janno ku leeyahay iyo jihaadkii laba dheeraad awaa ah markaasaa la yidhi wakullan wacad allaahu lxusna in isku daraje aan si loo malaynin yaa ilaahay wuxuu idhi wafadala allaahu ilaahay wuxuu fadilay almujaahidiina cala alqaacidiina wuxuu ka fadilay ajran cadiiman marka jannadii waa laysla gelaa laakiin jannada laysa daraja waaxida dad waxaa jira loo fiirinaya sidii nujuumtaas ama xidiga u fiirinayn oo kale yaa darajada loo kala sarreeya marka mujaradi janna laysla gala keligeed waa nicmo weyn oo ilaahay fadligiisa ah laakiin saas bay tahay haddana waa la sii kala fog yahay nin habeen i maalin cibaado u taagan oo khayrka la baxay oo jihaad u taagan iyo nin un adiga bismi lislaam iimaan jannadii ku galay isku darajo noqon maayaan ayib markaasuu yihi fa ama adaahiru fi laayaat waxa aayaadka daahirka ah oo ka muuqdo falfardu cala dadka oo dhan inay jihaadkii farad ku yahay wa fa ama alظaahiru fi اlaayaati falfardu cala alcaammati dadka inuu badigiisa jihaadkii farad ku yahay qaala wuxuu ihi faabin idilaalata caddaynta itusi faabin cadday adilaalata tusinta fii annahu shaaniya idaa qaama hadduu isu istaago bacdu alcaammati dadka qaarkiisa bilkifaayati wixii looga baahnay akhraja inuu bixinayo almutakhalifiina dadka ka dib maray min alma'hami dembiga inuu ka bixinayo aayadda meesha aad ka qaadata iga tusi baa layidhi faqultu lahu waxaanu yidhi fii hadihi alaaya ay ku sugan tahay qaala wuxuu idhi wa ayna huwa intuu kaga jiraa minha min tilka alaaya qultu waxaanu idhi qaala allahu ilaahi wuxuu idhi wakullan wacada allahu lxusnaa fawacada ilaahay wuxuu u yaboohay almutakhalifiina kuwa kadib maray cala aljihaadi kadib maray alxusnaa jannaba ugu yaboohay cala aliimaani iimaanka awgiisa yani liajli iimaanu ilaahay janno u siiyey wa abaana ilaahay wuxuu caddeeyey fadiilata almujaahidiina dadka mujaahidiinta fadiilada ay leeyihiin oo cala alqaacidiina ay kala yihiin oo caddeey walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen dadkii jihaadka ka fadhiistay aahimiina kuwa dambaabay bitaxalufi bisababi taxaluf fadhiga ay jihaadka ka fadhiisteen hadday ku dambaabi lahaayeen idaa gazaa gayruhum ayaga gayrkooda markuu duulaanki galo ayaga fadhiisteen hadday fadhigaas ku dambaabi lahaayeen kaanat alcuquubatu cuquuba ahaan lahayd kaanat alcuquubatu cuquubada waxay noqon lahayd bilithmi lagu ciqaabo in lam yacfu allahu ilaah haddousan ka cafinin yaa awlaa bihim ayagu ku wanaagsanaan lahayd min alxusnaa janna loo yabo hadal cad weeyaan wuxuu leeyahay haddii jihaadka farad oo wada noqo lahay kuwii jihaadka oo farad ah ka haro in la ciqaabaa ku habboonaan lahayd oo kaga habboonaan lahayd in ilaa jannaad leedihi laakiin markii liiri jannaad leediina waxaan garannay in inta baxdayna ay ku filnaatay inta hartayna aan waxba loo haysanin ee acmaashoodii saalixada ay jannada ku galeen haddaan saas dhini anaan dhihin waxay noqon lahayd inay wada dambaabaan dadkii fadhiya baa laleeyahay laakiin taas waxay noqonaysaa haddii jihaadkii qaar ay galaan qaarkaas ay ku filnaan waayaan waxaa la isku waafaqsaya inta soo hartoo dhan way dambaabayaan laakiin midda laga hadlayo idaa kharaja man bihim اlkifaaya saasaa laga hadla fawacada ilaahay wuxuu yaboohay ou u yaboohay baa layidhi almutakhalifiina dadka dib mareen can iljihaadi ka dib mareen alxusnaa buu u yaboohay janna cala aliimaani iimaankoodu janna u yaboohay wa abaana ilaahay wuxuu caddeeyey fadiilata almujaahidiina dadka mujaahidiinta fadliga ay leeyihiin cala alqaacidiina walow kaanuu dadkii fadhiyey hadday ahaan lahaayeen aahimiina kuwa dembaabayo bitakallufi bisababi takhalluf ku dembaabay idaa qasaa gayruhum gayrkood hadduu dagaalkii galo hadday ayga dembaabi lahaayeen kaanat alcuquubatu cuquubada waxay noqon lahayd bilithmi dembi lagu ciqaaba yaa awlaa bihim ayay ku fiicnaan lahayd min alxusnaa janna in loo yabuha kaga fiicnaan lahayd in lam yacfu llahu ilaahi hadduusan ka cafini qaala ninkii wuxuu idhi fahal tajidu ma helaysaa fii haadaa midkaan hayra haada midkaan waaba fahmee mid labaad ma jirta ballankii hore waa ka bax hal mid oo qiyaas noqdo waxay ahayd hal miihaal keli ah oon waxa kale ugu qiyaas qaatay ii sheeg bay ahayd markaa ninkii waa sii fogay wuxuu idhi tan waadaanbu u fahmaye ma midaan jihaadka keli may ku eg tahay mase acmaal kale waa laga heli karaa taasaas haddana u doonaya qultu lahan waxaan ihi nacam qaala allahu ilaahi wuxuu ihi wamaa kaana almu'minuuna dadkii mu'miniintahay muu u habboon liyanfiruu inay baxaan kaafatan dhammaantooda dhan inay dagaalkii aadaan falowlaa nafara fahallaa nafara muxuu u bixi waay baa layidhi min kulli firqatin firqa kulligeeda oo minhum mu'miniinta ka mid ee daa'ifatun maxay u bixi wayso liyatafaqahuu fi ddiini diinta kuwaasay u bartaan iyo waliyundiruu say ugu digaan qowmahum qowmkooda idaa rajacuu ilayhim hadday usoo noqdaan lacallahum yaxdaruuna inay ka digtoonaadaan baa habo ayay mudan tahay baa lihi ayb marka aayaddan waxaa laysku khilaafsan yahay eh, kuwa baxay ilaahay wuxuu ihi dadka mu'miniinta inay madiina ka wada baxaan ee caruurtii dumarkii keli looga tago ay madiine iska maftuuxa ahaata ma haboona baa leeyihi laakiin qaarna ha baxaano oo dagaalka ku filan qaarka kalena ha fadhiyaano oo inta ay sii fadhiyaan markaan qolada diinta baranaysa ma kuwa fadhiyaa oo cilmiga sii baranaya xalaqaadkii wax baranaya oo kuwii jihaadka galay markay soo noqdaan kuwii sii jooga ay baraan marka intii dhaaftay ma mase macnaheedii waxaa weeyaan kuwa jihaadka galay yaa cilmigii jihaadka isla soo baranayo oo kuwa marka loo soo noqdaayaa la baraya waxaa la leeyahay fii xaalati waqti nabiy sala allahu alay wasalam markii loo fiiriyo maadaama nebiga ou baxay dadka jihaadka galay ou la baxay cilmigana nebiga alayh salaatu salaam buu la aaday liannahu intaas ay jihaadka galayaan aayaad badan baa soo degayso axaadiid badan bou nebiga ku hadlayaa kuwii nebiga ka haray oo meeshii ku haray baa marka waxay noqonayaan kuwii cilmiga la baray laakiin markii nebiga uusan joogin cagsi bay noqonaysaa oo kuwa jihaadka galay waxa weeyaan intay jihaadku ku maqan yihiin dadkii kale cilmigii iyo wanaaggii iyo khayrkii ay mujtamaca ku faafinayaan oo hadda darsigan oo kale markii la akrinayo hadday qeyb ay baxdo jihaad u baxdo kitaabkii qaar baaba dhaafay markii soo noqdaan baa la baraya macnihii saas weyaan marka ma isma diideyso labada macnaba isma diideyso laakiin asalka waxa weyaan kuwa fadhiyaa cilmiga baranayo kuwa jihaadka gale markii soo noqdaana wax la baraya ee gebigiin hasooda bixinaa la yidhi ayib wagazaa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuu duulay oo dagaal buu galay wagazaa macahu micigiisana wuxuu duuliyey ou dagaalka geliyey min asxaabihi jamaacatan jamaacad buu asna la duulay ou nabiga bixiyey wa khallafa ukraa jamaaco kale nebiga waa dib maray waa dib mariyey oo meeshiina jooguro xataa takhallafa caliyu bna abi aalib ilaa uu ka dib mara caliyu bna abi aalib fii gaswati tabuuk dagaalkii qaswata tabuuq ahay caliyu bnu abi aalib dadkii la reeba buu galay oo nebigu markaasuu cali wuxuu i ilaahay rasuulkiisii muwa dadkan baad iiga dhex tegaysaa yani wuxuu aada u jeclaa in dagaalka loo wada buu jeclaa markaasaa la yidhi anta minii bimansilati haaruuna min muusa calayhi salaatu wasalaam marka darajo fiican baa lagu siiye la sabar siiyo waxaa la yidhi adiga yani waxaad ii tahay wasiirkii sida haaruun oo muuse ugu ahay oo kale marka taas waxay u sabar siisay inuu nabiga calayh salatu salaam khaliifadiisa u noqdo ee madiina iyo dadkii kale uu madax usii noqdo wa ahbarana allahu ilaahi wuxuu noo waramay ana almuslimiina lam yakunuu inaysan ahayn liyanfiruu kaafatan dhammaantood inay baxaan oo wuxuu ilaahay yidhi falowlaa nafara min kuli firqati minhum aa'ifa oo faakbara waxau fa amray ana nafiira bixitaanka calaa bacdihim qaarkood inuu duuna bacdihim wa ana tafaquha cilmigii la bartana inamaa huwa calaa bacdihim duuna bacdi haddana qaar buu ku waajibay wakadalika midkan waxaa lamid eh maa cada alfarda fardiga wixii kasoo haray fii cudmi alfaraa'idi fii mucdami alfaraa'idi faraa'ida badigooda oo dhan waa lamid alatii faraa laa yasacu jahluhaa qof jaahil ah laa yasacu jahluhaa in laga jaahil ahaada aysan bannaanayn yani wuxuu leeyahay faraaidta oo qof kasta inuu ogaada ay waajib tahay wixii kasoo haroo dhan fardu kifaayadaasaa soo gelayso saasuu musanif u jeeda wahaakadaa sidaas weeyaan kullu maa kaana alfardu fiihi wuxuu faradka oo dhan ou yahay maqsuudan bihi mid loola qasday qasda alkifaayati yani bilkifaaya loola qasday in wixii layska kaafin karo oo fii maa yanuubu addoommanka waxa ku soo dirinayo isaga naa'ib noqonayaan ah fa idaa qaama bihi faradkaas hadduu u qumo min almuslimiina man hadduu u fiihi alkifaayatu lagu filnaan karo kharaja waxaa ka baxa man takhallafa canhu ninkii kadib mara min alma'hami dembiguu ka baxaa tii hore lasoo celiyo wa walow dayacuuhu hadday dayacaan marka fariidadii dhammaantood macan dhammaan khiftu waxaan ka cabsanayaa anlaa yakhruja inuusan ka bixin waaxidu minhum mid ayaga ka mid eh waaxidkoo mutiiqun fiihi faradkaas in lala yimaada kari karo min alma'thami dembiga ka bixi maayo saasaan u malaynayaa buu hadday faraa'idkii ay wada dayacaan jihaadkii oo dhan ay ka dayacaan waxaan ka cabsanayaa mid ayaga ka mid ah oo jihaad kaloo dembi ka baxsanaa malah ee la dhihi maayo intii ku filnaan lahayd oo laba u barka ha dambaawdo intii iska fadhi lahaydna dembiga ha ka baxdo lama dhahayee kulligiin waa wada dambaabaysana leeyahy musanifku wuxuu yidhi bal laa ashuku in shaa allah in la wada dembaabayo maba ka shakinayo maxaa yeele waa liqowlihi tacaala ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima cadaabna ma imaanayo ilaa bitafriidi waajibin cala aljamiic saasay noqonaysaa markaa waajib cadaabki wuxuu u yimiday yani fariido ilaahay lagu lahaya ono dhaafo qaala wuxuu ihi famaa macnaahaa macnaheeda muxuu yahay qultu waxaan idhi addilaalatu calayha waxay tusinaysaa ana takhallufahum dhammaan ana takhallufahum dibmaritaankoodu can innafiiri ay ka dib maraan jihaadka inuu baxaan kaafatan laa yasacuhum inuusan u bannaaneyn wanafiira bacdihim wa ana nafiira bacdihim qaarkood inay baxaan idaa kaanat fii nafiirihi bixitaankiisa hadday tahay kifaayatun ku filnaansha hadday jirto yukhriju waxuu ka bixinayaa man takhallafa ninkii kadib maro min alma'hami dembiguu ka bixina in shaa allah liannahu idaa nafara bacduhum qaarkood hadduu baca waqaca calayhim waxaa ku dhacaya ismu nafiiri bixitaanka magiciisa waa la helaya intii kalena oo dembiga way ka baxayaan qaala tilmiidkii wuxuu yidhi wa maada midkaa maxaa lamida siwa aljihaadi miaalkii horead soo celisay jihaadkaad ku celisaa layidhi laba mitaal waa tahay laakiin isla jihaadkii unbay joogtaa laakiin waxaan rabaa faraa'idkii kale inaad igu miithaalidid mid oo ah fardu kifaaya qultu waxaanu idhi buu ihi alsalaatu cala aljanaasa janaazadii oo lagu dukado iyo wa dafnuhaa duugitaankeeda laa yaxilu tarkuhaa in laga taga ma bannaano janaaze in lagu dukado iyo in la dhaqoo la karfanoo la duugo in laga taga ma bannaano walaa yajibu mana ku waajibayso calaa kulli man shaksi dhammaantiisa oo bixadratihaa janaazada la joogo kullihim dhammaantooda xuduuruhaa inay soo xaadiraan waajibku ma ah walaa yajibu xuduuruhum aa la yidhaha saasaa fiicnay aw xuduuruhaa janaazadii lasoo xaadiritaankeeda waajib kuma ah calaa kulli man bixadratihaa kullihim meeshay ku dhimatay ninkii joogoo dhan inay soo xaadiraan waajibku ma ah wayukhriju waxau bixinayaa man takhallafa ninkii kidib maro waxaa dembiga ka bixinaya min alma'hami dembiga man baa ka bixinaya qaama bikifaayatiha uqum wayukhriju waxaa ka bixinaya man qaama bikifaayatiha faacilkii ah wayukhriju waxaa ka bixinayo man qaama ninkii uquma bikifaayatiha janaazada waxay u baahan tahay oo dhaqid iyo duugid iyo kudugid ah ninkii u uquma wuxuu ka bixinayaa man shaksi buu ka bixinaya takhalafa dib maray min min almathami dembiguu ka bixinaya oo janaazadii haddii maanta meeshaan ku dhimato ee toban qofoodoo annaga namid intay dhaqaan ay ay macnaha karfaniyaan ay ku dugaan ay duugaan ay duugaan inteenna kale wax noolama haysto laakiin ayaga fadli dheeraad ayna dheer yihiin annagana ajir unbaa naga tegay wax noola haysta malaha laakiin fiiri haddaan gibigeenna ka tagno meydkii meesha ku uro aan lagu dukanin aan lagu korfarin inteena dhan waa wada dambaabayna waa mihaal kii horo kale ah oo mutaabaqaynay hadda waxaan fiqi ku yaaloo dhan haddii fardu kifaaya hala mihaali yihaahdo salaatuljanaaza unbaa lagu miaalina imaamu shaafici laga soo wada guuri gibigeed ba la wada ogyahay amhilada dhan meeshaana laga wada keenay ayb Eh, wuxuu leeya wahaakadaa raddu salaam salaamta oo la celina saasay la mid tahay qaala allahu ilaahi wuxuu ihi waidaa xuyiitum haddii ladiin salaamo bitaxiyatin faxayuu adinkana salaamoo celiya biaxsana midhaa mid ka wanaagsan assalaamu calaykum haddii lagu yihahdo wacalaykum asalaamu waraxmat اllahi biaxsana minha aw rudduuha wacalaykum asalaam yani waxaa leeya soo galaya yani ziyaadaة اlbashaasha fi lwajhi qofka asoo faraxsan qalbi furnaasho inaad ku salaantido yani waxay soo gelaysaa biaxsana minha alfaada la dheeree kelima ah ninkii gacanta hadduu kuu soo taago adiga aad mucaanaqa aad ku samaysid biaxsana minha bay noqonaysa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday xasiiba calaa kuli shay wax kastoo idinka dhaca ilaahay waa idinku xisaabaya khayra aw shara waqaala rasuulu اllahi wuxuu yihi yusalimu اlqaa'imu ninka taagan wuxuu salaamaya cala alqaacidi waidaa sallama hadduu salaamo min alqowmi dadkii waaxidun ajzaa canhum waa ka gudaya idaa salama min alqowmi waaxidun canhum xadiid kale waay oo nabiga alayh الsalaatu salaam yihi ayb waana xadiid صaxiixa sida shaarixa uu sheegay wإidaa slma min alqowmi waaxidu أجزaء canhum wainamaa uriida bihada الraddi wainamaa uriida waxaa loola jeedaa bihada midkan alraddu o bihada الraddi in la yihahdo ficnaan leh haddii la yihahdo wainamaa uriida الraddu bihada oo raddu naaib faacil laga dhigo oo bhada yani bihada almacnaa oo ana waaxida yujzi can اljamaaca saas ay noqonayso faraddu اlqaliili midka yar celintiisa jaamicun wuxuu kulminaya lismi raddi hadday dad ina salaamaan anago wada fadhin ee nin naga mida ama laba ay yidhahdaan wacalaykum الsalaam raddigii waa la helo ilaahayna amray wاlkifaayatu fiihi asiga laysaga fidlaadaane maanicun waxay reebaysaa lian yakuuna araddu celintii inay ahaato mucadalan midla oo la hadleey oo laga tegay haddiiba laga helo laba qofood oo annaga naga mid oo raddisay marka raddiga waa la helay ilaahay oo yidhi macnaha subxaana xayuu biaxsana minha aw rudduuha waa nagala helay marka inteena yaanba wada aan wada radinin laakiin nin iyo laba hadday naga radiyaan raddiga ilaahay una amray waa nagala helay oo ma aanan ihmaalinin saasay noqonayso faraddu lqaliili qaybtiyaal hadday radiyaan jaamicun waxau la kulminaya lismi raddi waalkifaayatu fiihina maanicun asigaas lagu kaaftooma maanicun waxay ka reebaysaa lian yakuuna raddu in ahaado mucaalan mid la halle oo yani la hadleeyey oo laga iloobay walam yazal almuslimuuna muslimiinta kama ayna zuulin calaa maa wasaftu waxaan kuu soo sifeeyey mundu bacaa allahu ilaahay markuu soo bixiyey nebiyahu soo bixiyey fii maa balaqanaa wixiina soo gaaray ila alyowmi yatafaqahu aqaluhum walam yazal almuslimuuna yatafaqahu saas waa walam yazal ilmuslimuuna kama zuulin yatafaqahu aqaluhum kuwoodii yar cilmiga baranaya inta kale jaahiliinay u badan yihiin wayashhadu waxaa xaadiraya aljanaa'iza janaasooyinkana bacduhum qaarkooda wayujaahidu waxaa jihaadaya bimacnaa bacduhum wayaruddu salaama waxaa celinaya bacduhum wayatakhalafu ninkii oo u qumay oo la yimiday bilfiqhi ninkii la yimiday iyo waljihaadi ninkii la yimiday iyo wa xuduuri ljanaa-is ninkii xaadiray iyo waraddi salaam salaamti ninkii oo oo radiyey waxay u ogyihiin fadli dheeraad inuu la yimid walaa yu'ahimuuna mana ku dembi xukminayaan man qasara can daalika arrintaas ninkii ka gaabiyey idaa kaana bi haada midkaan haddii uu yahay oo la helo idaa kaana idaa wujida bi haddii la helo qaa'imuuna kuwa yani uqumay bikifaayatihi inta loo baahnay kuwa uqumay haddii la helo inta kale dembiga waa ka dhexaysaa marka intaasoo dhan fardu kifaayaa laleeyahay ummaddii oo dhan lagama wada rabo waa hadal aada u qiimo badan wabilaahi tacaala baabu khabari lwaaxidi ninkii keliga ahay khabarkii oo waramo ee laga hadlayu baab u yahay musanifka raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu ugu hadlay waxa lagu magacaabo musطalaxu اlxadiid ama qawaacid اlisطilaax waxaa tiraahdo haddii baabkii hore aan soo dhaafnay u ahay min ajwad اlabwaab baabkan asiga waxa weeyaan ajwad اlabwaab baa la dhihi karaa risaalada baabka ugu qiimo badan ninkii garanaya qadarinta uu yahay qawaacidda isilaaxa iyo اxtijaaj bkhabari waaxid waxay tahay ninkii garanay baabkan wuxuu ka mid yahay baabka aada ugu qiimo badan xagga risaalada markii loo fiiri baabkan waxaa weeyaan asbaabta keentay musanifka inuu ka hadlo waxaan ognahay ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka markuu noo soo dejiyey qur'aankiina uu ballan qaaday in yahay qur'aan maxfuud ah oo aan looga tegin dad kale inay xifdiyaan oo ilaahay yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun yaad intii kaloo soo hartay ninkii muslimiin ah ee toosan ee xaqa raadsanayso in ay yidhaahdaan nabiga calayhi isalaatu wasalaam wax allaala wixii ka sugnaaday inay qaataan dhibku ma ah markii wixii aan islaamka dhab uusan ka ahayn amaa qoladii kale oo ahlulibtidaaca ay sida muctasilada iyo jahmiyada iyo qadariyada iyo islaamka xaqiiqa ahaan ayagoo niyad fiican u ahayn yaa waxay dooneen in islaamkaas ay burburiyaan markay ogaadeen inaan qur-aanka laga hadli karin ee ninkii qur-aanka xaraf keliya ama shaqal wax ka bedelo ee muslimiinta tilmiidka yaroo dugsiga dhiganaya uu ku baraarujinay ee ayna dhici karin qof bani aadan awoodiisa inuu isku hadleeyo yaa juhuudda waxaa la saaray sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam qolo kasta qoladeen islaamka rabin ama danteeda ayada mabda-eeda inay meel mariso doonayso sunnadii nebiga waxay ku noqotay laf dhuun gashay walidaalika cumar bnu khadaab baa wuxuu leeyahay haddii aad doontaan dadka ahlulibtidaaciga inaad ka qaalib noqtaan fakhuduuhum calayhim bisunan sunanta nebiga calayh isalaatu wasalaam ha lagu qabto liannahu sunnadii waxaa weeyaan mas'alo kasta iyo xugum kasta aad bay u kala dhigdhigtay marka waxaa juhuud aada loogu bixiyey ina sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam lala dagaalamo laba jihaa lagula dagaalamo mar waxaa nebiga uusan dhihin in lagu daro oo waxaa lagu magacaabo axaadiida daciifka ama axaadiida mawduucaadka oo aan jirin nebiga waxuusan dhihin in lagu daro marka intaas waxay foolxumo u noqon lahayd sunnadii nebiga wanaagga badneyd hadal bani aadan markii lagu daro sunnadii qiimihii ay u muuqatay way ka bedelmaysaa liannahu kalaam bani aadama oon weli damiir lahayn hadalkiisia lagu daray marka qiimihii baa ka burburay haddana midda labaad in loo deliishto maadaama arrintaas dadka bani aadamka lagu dhex daray sunnadii sumcadeeda ay xumaato in daliil looga dhigto sunnada nebiga mee laga deliisho kale inaysan jirin ee la yidhaahdo maadaama xadiidkaana saas uu u xumaaday kuwan kalena waa lamid in la yidhaaho sidaas lagu tuuro oo nin kastaba u yidhaahdo markaan aniga waxaan xujaysanayaa caqaa'idii axkaamtii qiyaas iyo qawaacid iyo waxay ku magacaabaan baraahiin min alxujaj oo qawaadica ah oo axaadiidtii khilaaftay xataa la tuuray marka eh, aad iyo aad dhibaato weyn baa muslimiinta lasoo guddoontay laakiin ilaahay wuxuu eh, mahad ku leeyahay inuu muslimiintii uu arrintaas ku baraarujiyey eh, ilaahay u soo bixiyey dad culamo ah oo muxadisiin ah ama fuqaha ah ee xoogga saartay in lagu garto inaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax kelima aan lagu darin iyo in dadkii loo caddeeyo qiimada nebiga sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam ay leedahay min diin illaahi tabaaraka wa tacaala marka eh, si kasta haddii la isugu dayey waxaa la yidhi ilaa daraja waxay gaartay ninka hadduu ku fikiraa la yidhi an yadaca xadiidan calىa rasuuli اllaahi curifa min wajhi sabaaxa dalika alyowm bay muxadisiinta yidhaahdeen ninkii hal xadiid nebiga inuu ku been abuurta rabo wejigiisa iyo macsida ka muuqata subax intausan beenti sheegin baa la garanay marka waxay muslimiinta ku guulaysteen dadka cilmi laga qaadanaya min zamani الnabiy salى اllahu alayh wasalam ilaa tadwiini sunna sunnada nebiga intii laga qoro dhan dadka dhan baa la kala saaray waxaa la ogaaday qof kasta wuxuu yahay iyo meeshuu wax ku bartay diintiisa xaggay la eg tahay xifdigiisa xagguu la eg yahay inta axaadiid oo wari intay la eg tahay markaas haddana waxaa lasii ogaaday nin kastaba intu uu sax ku keenay iyo inta uu ku gafay lianna waxaa weeyaan halkaan xadiid boqol qof wooda isla warinaya marka waxaa lagu sameeyey waxa la yidhahdaa shaandhayn ama muqaarana waa lasb waa laysu bandhigay axaadiid say u kala cadaato marka ninka waahimka oo wax ku gafay iyo ninka sawaab siiyey yaa lagu kala cadaato almuhim waxaa weeyaan sunnada nebiga juhdiga lagu bixiyey wax la koobi kara ma ah marka musanifka dadkaasuu ku dhex joogay iyadoo dadka muxadidiinta ee xaqana uu cad yahay ee juhdi ku bixinayaan yay dhibaato waxay u keentay dadkii eh, muctasiladii oo kale dadkay ugu horeysay yani maanta dhan waxaa waa dood iyo iyo mantiq iyo falaasifa iyo maanta dhan laga hadlay marka ninkii muxadidka ahay waxaa laga yaabaa oo nusuusta xifdinay inuusan ninkaas la doodi karin oo waxaa weeyaan mar allaala markii doodii la galo ninkan qawaacid iyo aaraa iyo maxaan ku yidhaha muqadimaad iyo nataa-ij ninkaan uusan aqoonin buu ku furaya ilaa ninkii shaki uu ka gaaro ay yidhaahdaan dad badan oo muxadisiinta kamida ah nimankaas yaanba lala doodin ah layska dhaafo marka dhibaatadaas markii soo gudboonaataya imaamu shaafici sidaan hore idinkugu soo sheegay yaa dad min kibaari almuxadidiina waxay yidhaahdeen imaamu shaafici oo adaa garanaya qiimada sunnada nebiga ay leedahay sida annaga u garanayn laakiin waxaad nooga dheertahay xujo iyo caqli iyo fahmi ilaahay adigu ku siiyey oo dadka kale uusan siinin baad leedahay marka waxaan jecelnahay inaad u adeegsatid sunnada nebiga sida loo xujaysto iyo inta macnaha loo shardiya inaad dadka u caddaysid saan karaankeenna u helna dadkii muctasilada iyo dadkii ahlilibtidaac oo dhan saan u heli karna inaan u radinno baabkan waxaa keenay sababtaas baa keentay waana aad baab u qiimo badan hadda habeenkan muqadim uu hadlayaa laakin sata'ti jawaahir wadurar min hada albaab marka hadda wuxuu ka hadlayaa musanifka baab waxaa la yidhahda khabar alwaaxid khabar alwaaxid waxa weeyaan sida uu lafdigaba ku yahay nin keligiis khabar u wariyey kaas weeyaan nin keligiis khabar u wariyey marka musanifka hadduu caddeeyo nin keligiis khabarkuu wariyay inay xujo tahay fii diin اllaahi fi اlcaqaa'idi wa fi اlaxkaami wa fii makaarim اlakhlaaq wa fii kulli shay hadday xujo noqoto haddii taas uu ku cadday inay xujo tahay wixii kaloo ka sareeyo oo maa rawaahu inaani faakthar ila اtawaatur min baabi wlaa weeyaan kii ugu daciifsanay markii lagaaga hadlo ugu hooseeyey wixii ka sarreeya waa ka sii daran yihiin marka baabkan waxaa weeyaan aلtanbiihu biاladnaa weeyaan midka hoosaa lagugu baraarujinayaa iktifaaan bihi oo asigaasa lagu kaaftoomayaa oo wixii ka sareeyana min baabi awlaayihi marka sunnada waxay u kala baxtaa sideedaba laba qeyb sida musطalaxa ku taqiineen mutawaatir iyo aaxaad bay u kala baxdaa mutawaatir waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu jamcun kahiirun yastaxiilu caadatan tawaatu'uhum cala alkadibi min awali sanadi ilaa muntahaahu wa asnaduuhu ilaa shayin maxsuus aw mushaahad waxaa la yidhaahdaa waxay wariyeen cadad badan oo dad ka mid ah oo ay mustaxiil ay tahayna suuragalnaba ahayn in cadadkaasoo badan inay been isla sheegaan oo shay been ay isku waafaqaan caadatan ay mustaxiil noqoto yacni waxaa aada u adag hadda intaa masaajidka fadhiso haddaan aniga soo jeediyo hadal xun oo ah aan idhaahda arrintaasaan rabnaa inaan meel marine aan isku waafaqna hadalkaas aan jirin inaan sheegno haddaan laba qofood iyo saddex qofood afar qofood aan ka dhaadhiciyo toban qofood kama dhaadhicin karay marka sidaasaa ah waxaa leedahay cadad badan oo been in isku waafaqaan ayna suuragal ahayn waxay wariyaan oo haddana fii kulli abaqa min abaqaati اlisnaad yani nebiga waxaa ka warisay maalan eh, shan iyo labaatan saxaabi waxaa kasii warisay soddon taabiciin waxaa ka warisay maalan sagaal iyo toban oo taabici taabiciina ilaa xadiidkii laga sajilo marka dadkaas badan waxay wariyaan oo ay haddana u tiiriyaan waxay yidhaahdeen nebigaan ka maqalnay ama nebigaan aragnay ayagoo dhahay caqliyaad lama rabo kaasaa mutawaatir la yidhahdo maa rawaahu jamcun kaiiru yastaxiilu caadatan tawaatuhum cala alkadibi min awali الsanadi ilaa aakhirihi wa asnaduhu ilaa shayin maxsuus mutawaatira la yihahda qaybtaas sunada mutawaatirka la leeyahay waa qeyb yar weeyaan yacni waxaa aada u adag inaad heshid axaadiid nebiga ay ka wariyeen labaatan saxaabi laga sii wariyey labaatan kale ay kasii wariyeysay labaatan kale ilaa laga qoray way adag tahay inaad heshid marka qaybtaas waa yar tahay eh, ilaa daraja uu xataa alimaamu suyuuطi ou ka alifay eh, kitaab ou axaadiidta mutawaatirka ah ou ku kulmiyey oo xataa haddii la fiiriya boqol xadiid aanan gaarayn marka sunada nebiga oo aalaaf mualafa ah badigeed waxaa weeyaan maa cada almutawaatir oo lagu magacaabo aaxaad aaxaad macnaha waxaa weeyaan qof qof looma jeedee waxaanba mutawaatir ahayn wixii la koobi kara waxay wariyaan aaxaad baa lagu magacaabaya hadday nebiga saddex ka wariso saddexdaas shan ay ka wariso shantaas laba ay kasii wariso labadaas afar ay ka wariso ilaa laga qoro aaxaad baa la leeyahay liannahu dadka wari dad la tiri karo weeyaan marka maa siwa almutawaatir waa maxay aaxaad aaxaadka marka wuxuu kala baxaa saddex qeyb oo mashhuur maa rawaahu halaaatun fa akthar iyo casiiz maa rawaahu itnaani iyo gariib oo maa rawaahu waaxid ah marka musanifka wuxuu kasii hadlaa qeybta ugu hoose aaxaadkii oo maa siwa almutawaatir ahay qeybyaalkiisoo saddexda midkii ugu sii dambeeyo qariibka ahay baa laga hadlaya marka qariibkaas hadduu sugnaado inuu xujo noqdo fa min baabi awlaa casiiska iyo mashhuurka waa ka daran yihiin min baabi awlaa weyaan marka baabkaan musanifkaaga hadli rabo baabkaas ayb faqaala lii qaa'ilu wuxuu yidhi buu leeyahy musanifka qaa'il wuxuu ii yidhi uxdud lii waxaad ii koobtaa aqala maa taquumu bihi اlxujatu xujada intay ku quntoo laga heli karo ii sheeg inta ugu yar calaa ahli اlcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ee xujada intay kaga laasimaysa ii sheeg xataa yahbuta calayhim intuu kaga sugnaada khabaru اlkhaasati khabarka gaarka ah oo dadkoo dhan ayna soo wada guurinin ee dad yar ay soo guuriyeen waxaad ii sheegtaa inta ugu yaray xujada ku laasimasa dadka ahlucilmiga inay qaataan uxdud lii waxaad ii koobtaa ood ii xadaysaa aqala maa shay shayka kan ugu yaraan badan taquumu bihi shaygaas ay ku qumaysa alxujatu calaa ahli lcilmi ahlulcilmiga ay xujada ay ku laasimayso xataa yahbuta calayhim tuu kaga sugnaaday laasim kaga noqdo khabaru lkhaasa faqultu waxaanuu idhi khabaru lwaaxidi ninka waaxidka wuxuu wariyo can ilwaaxidi uu ka wariyo xataa yuntahaa bihi intii laga gaaro ila اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam aw man intii laga gaara intahaa bihi isnaadka uu ku dhammaada ilayhi ila shaksi duunahu nabiga ka soko ayb faqultu waxaan u idhi khabaru lwaaxidi huwa khabaru lwaaxidi macnaha khabarkii khabarkaas khabarun limubtadain maxduuf weeyaan faqultu waxaan u idhi huwa maa tahbutu bihi lxujadu di waxay xujada ay ku qumayso dadku ku laasimaysa waxaa weeyaan khabaru waay waaxidkii khabarkiisii can ilwaaxidi uu ka wariyay xataa yuntahaa bihi intii lagala gaaro ila nabiy sala allahu alayh wasalam aw man intii laga gaaro intahaa bihi ou khabarkaas ku dhammaada ilayhi shaksigii duunahu nabiga ka soko yani nabiga ka soka waxa weeyaan ina isnaadkii laga wariyo ila saxaabi intii laga gaaro ama isnaadkii baa laga wariyo ila taabici marka qowlkaas waxa weeyaan haabit in in saxa alisnaadu ilaa qaa'ilihi oo waxaa la rabaa saxaabiga ama taabiciga mujaahid baa yihi saciid ibnu jubayraa yihi markaad leedahay waa inaad u heshaa isnaadka asiga ku gaarsiinaya dad badan baa waxay u haystaan waxaa kutubu tafsiir ku qoran oo dhan inay iska saxiixin qaala mujaahid qaala fulaan qaala fulaan sidaa waxay u baahan tahay hadalkaas qaala fulaan aada leedahay inuu ka sugnaado isnaad ay u baahan tahay waana wada qoran yihiin mid kastaba isnaadkeeda musanifku waxau leeyahy walaa taquumu lxujatu xujadiina ma ma la helayo istaagi mayso bikhabari lkhaasati dadka gaarka ah khabarka ay wariyaan xataa yajmaca umuuran umuur intuu ka dhammaystirto intuu umuur dhan ka kulmiyo lama dhihi karay khabarkii waaxidka ahay waa xujo lama dhihi karay minhaa waxaa ka mid e umuurtii an yakuuna inuu ahaado man xadaa ninkii sheegay bihi bidalika alkhabari iqatan waa inuu ahaado fii diinihi diintiisa waa inuu horta iqa ku yahay nin micnaha iimaan leh iimaankaasna uu gaaraya darajo uusan ilaahay rasuulkiisa ama qof bani aadana been uusan ka sheegin marka iqada saas weeyaan iqa macnaha waxa weeyaan in uu yahay an yuuhiqa bikuli maa yanquluhu min الnabiy sala اllahu alayh wasalam marka an yakuuna inuu ahaado man shaksi xadatha waramay bihi bidalika alkhabari hiqatan inuu ahaada fii diinihi macruufan lagu yaqaano bisidqi run fii xadiiثi markuu hadlaayana run lagu yaqaano caaqilan haddana og oo limaa yuxadiثu bihi wuxuu asiga ku hadlayo xadiidka uu nabiga ka warinayo macnihiisa fahamsan waxa doorinayo macaaniya alxadiidi xadiidka macaanidiisa waxa doorinayo cilmi kuleh oo min allafdi ah waxaa la leeyahay ninka wax warinayo inuu cadli ahaado weeyaan sida hadda ay mustalaxa gadaal laga soo qaatay inuu cadli ahaado cadli macnihiisa waxa weeyaan ninkii inuu nin diin lahoo hadalkiisana uu ammaano le inuu yahay oo taqwo iyo ammaano lagu yaqaano haddana wax allaale waxuu xifdiye ayna ka dhumaynin marka waxaa loo baahan yahay taqwo iyo ammaano oo cadaalo ah iyo dabdi oo xifdiga ah labadaas marka laga helo iyo shuruudda noo imaan doontabiga lafdigiisa hadduusan warinaynin ee xadiidkii macnihiisa uu cabirayo waxaa la rabaa nin luqada carabiga si fiican u yaqaano oo fahmaya wuxuu sheekaynayo ku waramayo nebiga kasoo guurinaya macnihiis caaliman haddana og bimaa yuxiilu lmacaaniya macaanida waxa doorinayo bimaa yuxiilu wax doorinayo macaaniya alxadiidi xadiidka macaanidiis oo min allafdi ah alfaada uu adeegsanayo waa inuu fahmaa in macnihii nebiga calayh salaatu wasalaam laga soo guuriyey sidii uu usoo guuriyey ama u xifdiyo ama macnihii eh, alfaad macnihii nebigoo kale uu adeegsan karo inuu yahay wa an yakuuna aw an yakuuna inuu ahaado aw in la geliya meeshaas ku fiican tahay wa an yakuuna wa an yakuuna inuu ahaado miman shaksi inuu ka mid yahay yu gudanaya alxadiida xadiidkii bixuruufi xadiidka xuruuftiisuu godanaya kamaa samica wuxuu maqnay kamaa samica siduu u maqlay laa yuxadiثu bi xadiidkii aan waramaynin calى اlmacnaa xagga macno ahaan aan ka cabiraynin wuxuu leeyahay ninkii inuu noqdo nin xadiidkii macnihiisa warinayo ee macnihii uu warinayana fahamsan wixii xadiidka doorinayana macnihiisa fahamsan kaas hadduu yahay alfaadii nebiga yowsan ku qaydnaanine macnihiisa waa iska wari karaa kaas lama rabo ama waa inuu ahaadaa haddii uusan ahayn nin fahmaya macaanida alfaada doorinayso iyo xadiidka macnihiisa hadduusan fahmaynin waa inuu ahaadaa nin xadiidkii siduu u maqlay uu warinaya oo markaa waxa weeyaan aan macno ahaan ka cabiraynin hadda imaamu shaafici wuxuu ka mid yahay qolada qabto yajuuzu riwaayat اlxadiidi bilmacna yani xadiidkii macno waa laga wari karaa waa madhab jamaahiiri ahli اlcilmi oo dhamaa saas qaba marka saan lagu leeyahayna ma aha anigii adiga nooma taalle waxaa laga hadlaya dadkii zamana saxaaba iyo taabiciinta labadaas jiil oon sunnadii nebiga aan la qorin qoladaasaa laga hadlaya ma waxay ahaayeen kuwa xadiidka lafdigiisa inay gutaan maa waajib ku ahaa mase inay xadiidka macnihiisa ay cabiraan laakiin eh, lafdigaba ha iska bedelaanay macnihii guudow nabiga warina ayna wax ka bedelin dadkaasaa laga hadlaya marka waxaa la leeyahay haddii ninkii saxaabigaah ama taabicigii ou yahay nin luqadiina yaqaano macaanida alfaada ay ku kala bedelayna yaqaano ninkaas wax allaale wuxuu wariye walow nebigi lafdigiisa waxba ka kabedeli waxba haba ka bedelee waa laga qaadanaya haddii uu yahay qof aan macaanidaas waxay ku bedelmaysa iyo lugadii carabiga siday tahay aan oo dadka islaamka soo galay ka mida uu yahayne waktigaas riwaayadooda in la aqbala ma banaanayn liannahu wixii imaa inuu siduu xadiidkii u maqlay u qorto u xifdiyo iyo inuu ka istaaga labadaasay noqonaysa marka saxaabada qaar badan oo cabdullaahi ibni cumar ay ka mid yihiin iyo taabiciinta moxamed ibni siriin iyo rag badan waxay u arkaan in xadiidka sidii nebiga looga maqlay lafdi kale aan lagu bedeli karin ayagoo nusuus badan daliishanaya oo xadiidkii adkaarta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi qofka markuu habeenkii hurdaayo haddii uu yidhaahdo allaahuma inii aslamtu nafsii ilayka وألجأت ظهري إليka رغبة minka ورهبة laa mلجa minka walaa mلجa minka إilا إilayka آamantu بنaبiyika اladيi أrslta xadiidkaas asiga ah ninka kusoo celiya wuu ri arslta wxuu ri saas ma u qayday baa laleeyahay xadiid nebiga warinaya oo dha mid yahay wuxuu la midlay shaati bayna rabadayn buu wuxuu la mid yahay hal neef oo ari ah oo laba ari u dhaxeeyo marna intintu ku cararlay munaafiqa la mid yahay marna mu'miniinta uu soo carana marna meeshaa kale marka ibnu cumar baa wuxuu ri bayna khanamayni dheh buuri ninkaa taabiciga nin weyn buu ahay markaasuu ri maxay isdhaantaa khanamayn iyo rabadayn labada waa isku mida maxaad idiidaysaa markaasuu ri haddii nebiga aan saaska maqli lahayn kuugama celi lahayn laakiin nebigaan saaska ka maqlay buuri marka shawaahid badan bay leedahay oo dadkaas ay daliishanayaan laakiin waxaa loo soo daliishtay baa laleeyahay ee waadixa ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu ambiyadii iyo maadaara bayna alumami ou nooga hadlay waxaad arkaysaa qisata qowmi fircawn maca nabiy llaahi muusa markii ilaahay uu ka hadlaya fii makaan lafdi suuradii macnihii waa guud waa isla meeshii suuradii waa la soo celina haddana macnihii guud haddana alfaad ukraa ayaa laga cabiray marka waxaan ka qaadanay haddii macnihii la xifdiyo in alfaadii la bedeli karo waxaa kalooba aan la inkiri karin munaasabaad waaweyn uu nabiga ka hadlay oo munaasabata xajat اlwadaac oo kale ah khudba dheer buu nabiga jeediyey saxaabo badan oo oo afartan kun ku dhow baa dhegaysatay markaasaa waxaan aragnay khudbadii nebiga saxaabadiioo ka wada wariyeen macnaha guudna isku mid yahay laakiin alfaad badan ay ku ka wada wariyeen marka waxaa la leeyahay waxaa wanaagsan in la yidhaahdo yajuuzu riwaayat اlxadiidi bilmacnaa laakiin shuruud imaam shaafici u sheega oo ah ninkii inuu yahay nin wax fahmaya macaanida uu warinaya iyo waxay almacaanida ay ku doorsoonto inuu fahmayo kadib waa u bannaan tahay waana labadaas jiil mooye wixii ka dambeeya maya ayib wa an yakuuna inuu ahaado shaksigii miman inuu ka mid yahay yu-addii gudanaya alxadiida bixuruufihi xadiidka xuruuftii nebiga ka maqlay u maqlay uu gudanay kamaa samica laa yuxadidu bihi xadiidkii aan warramayni cala almacnaa macnaha aan ka cabiraynin liannahu shaqsigii idaa xadaa hadduu u waramo u xadiio bihi bilxadiidi cala almacnaa hadduu ka cabiro wa huwa gayru caalimin asigana uusan garanaynin bimaa yuxiilu macnaahu xadiidka macnihiisa wixii doorinaya lam yadri ma ogaan karo lacalahu wuxuu mudan yahay yuxiilu inuu bedelo alxaraama alxalaala xalaasha ila alxaraam inuu u bedelaa dhici karto isagana wuxuu leeyahay macnihii nebiga ou ujeedaad sheegtay laakiin alfaadaadaad ku cabirtay uu isleeyahay marka waxaa laga yaaba wixii dhan inuu bedelmo waidaa addaahu hadduu xadiidka guto bixuruufihi siduu nebiga ugu maqlay hadduu u gutane falam yabqa wajhun wajhi ma baaqi noqonaayo yukhaafu fiihi looga cabsanayo ixaalatuu inuu wareejiyo alxadiida xadiidkii inuu wax ka bedelo looga cabsan maayo hadduu yidhahdo ana xadiidkan wax ka fahmi maayo laakiin nebigan lafdigan sidaanan ugu maqlay ama saxaabigan sidaan ugu maqlay hadduu yidhaahdo marka ama asiga ha fahma ama yousan fahmin maadaama alfaadii uu noo xifdiyey sidii baa looga qaadanayaa wuxuu ku rumoobayaa markaas ruba mubalaqin aw caamin saamicin waruba mubalaqi nin la gaarsiiyey muxuu badan yahay awcaa min saamicin ninkii wax ka soo maqlay ninkii la gaarsiiyaa ka fiican waruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu nin fiqhi ximbaarsan muxuu badan yahay nin asiga ka fahamsan oo u marka taasuu ku rumooba ceeb ma laha ammaanadii sideeda ha u gutaa laleeyahay xaafidan xifdisan inuu ahaado in xadaa bihi hadduu xadiidkii waramo min xifdi marka waxaa leeyahay dabdiga waxaa lagu magacaabo dabdiga waxaa lagu magacaabo waxaa weeyaan laba qeyb waa an yakuuna dabطa xifdin aw dabطa kitaabin dabطa xifdin waxaa la yidhaahdaa nin xifdigiisa ou sareeyo ee shaygow maqla siduu u maqla u koobi karayo kaas waxaa la yidhahda nin xaafidoo daakiradiisa zamankaas jirayne waxaa weeyaan xifdiga dadka waa u fududay sida zamankan oo kale ay buuqi iyo qayladii iyo mashaakiladii ay badatay ma ah dadkaas umiyiintaa sidoodaba daakiradooda yaa saafi ahayd hadda ninka baadiyaha dhagaxyaasha ku nool qisada iyo dhacdooyinka iyo tawaariikhda kulli waa wada xifdisan yahay baynamaa ninka magaalada ku nool hadduusan qorin wax kasta laba biri ma xifdisanana ninkaasna waxaa laga yaabaa sheeke qabla hamsiina sana ou maqlay sideedu u ah xifdinay marka caadada waktigaas jirtaaba sidaa ahayd xaafidan in xadaa bihi min xifdihi xaafidan likitaabihi kitaabkiisa inuu haddana xifdisan yahay in xadaa min kitaabihi kitaabkiisa hadduu ka sheekaynayo ninkii ay xaafidiisa ay daciif tahay waxa weeyaan hadduu korka xifdin karin wixii ha qorto markii dadka uu warinayo u sheekaynayane kitaabkiisa ha kaga waramo kitaabkaas asiga ane waa inuu gacanta ugu jiraa xaafidan likitaabi in xadatha waxaa la diidayaa xadiidkii kitaabka kugu qornay inaad meeshii fadhiisataba aad kaga tegtid waxaa dhici kartaa lagu leeyahay dad acdaa ah in ay qabtaan kitaabkaas asiga oy axaadiidtii meelihii ka babanaanay ay axaadiid dheeraad ku daraan adigana aad ka warhaynin marka waxaa la rabaa kitaabkii axaadiida ay kugu qorneed haddaadan kor ka haynin jeebkaada ha ku jiro ee kitaabkii maxfuud ha kuu ahaado sayna u dhicin inay cid kale wax ka bedasho waaa waxaa dhacday dad badan oo muxadisiin ahay oo kutubtooda cilmiga ku qorteen yaa waxaa lagu leeyahay ubtuliya biaxadi jiiraanihi aw asdiqaa'ihi aw abnaa'ihi dadkii diriska la ahaay ama wiilkiisii ama asdiqadoodii yaa lagu ibtilay kitaabkiisiba bay intay ka barqaataan yay marka axaadiitii wax badan ay ka bedeli jireen markaasaa waxaa loo ogaaday axaadiitii horey u sheegay iyo axaadiitii gadaal dambe uu ka warinaya inay iskhilaafto markii usuusha loo laabtaa la arkay axaadiid dheeraad ah oo asiga fartiisi ah in loogu daray ninkaas waxaa weeyaan kulu maa yarwiihi min kitaabihi qadiiman waxadiian marduud bay noqonayaan waa la celinay maxaa yeelay ixtiyaaan lisunati nabiy sala allahu alayhi wasalam marka saasayna kugu dhicin yaa waxaa la rabaa inaad kitaabkii axaadiida ay kugu qornayd saana wax looga bedelin inaad gacanta aad ku haysatid taasaa loo baahan baahanya taas waa goorma intayna faafin kutubta